bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan wanagsan saaxiibyaaldilkiin meel waliba waad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo goraan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiye magaalada muqdisho kale oo cana wanaagsan saaxiibyaal waa barqaar baca taarikhduna waxay ku beegantahay labaatanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanadku waa labaatan qodobada ogaal haddii aad la yihahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya al-shabaab ku go'doonsan gobolka shabeelaha dhexe oo saaki duqayn cirka ah lagu qaaday deegaana hoostaga degmada mahada ee gobolka shabeelaha dhexe khasaaraha ka dhashay weerarkaas iyo faahfaahino dheeraad ayaan idiin haynaa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaankana maanta waxa ay ku siisiqayaan deegaano hor leh oo koonfurta gobolka mudug ah magaalada caad ayayna ciidamada dowladdu ku sii dhowaanayaan ee koonfurta gobolka mudug qodobada kale oo aad barnaamijkaad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya ciise dagaal oo kasoo soo cosboonaatay gobolka nagorno karabakh ee xadka dhaca gobolada ama dalalka armeniya iyo asarbajaan iyo madaxweynaha dowladda yukrain oo golaha guud ee qaramada midoobay khudbad uu ka horjeediyey ku sheegay in ruushka lagula xisaabtamo weerarka gardarada uu ku ekeeyey dalka yukrain qodobadaas iyo wixii hor nagu soo kordho dabcan iyo xubnihii joogtada ah ayaa qayb ka ah barnaamijka ee u diyaargarooba saaxiibyaal dhegeysiga barnaamijka ogaal shaba oradkee shidiyo raaxaan midun shuban oo shakiba male shayba waa labade halloo shiro shacabku inuu dego shir madana quyaal shirkana guud

shaashayniyo jikaakiyo doodshuhuubala iyo shalombiyo uruwaxsiishida iyo nadshahoor hadalsha korsamaho adoo shayba sheeka nuxur daran la sharansharu meelshiday noqoto shacbigu ma rabe ee laga shiro wada ushib naga dhaca shoshlo nabad bashaashayniyo shifaakiyo dood shuhuubale iyo shaloombiyo muruwax siishida iyo la shahoor hadal shakarsamaho adoo shayba sheegkana xurdaran la shansharo meelshidee noqoto shacbigu mar rabe ha laga shiro

shuutay shuutaw soo deg shidadala joogtay bax shar soo socota dayran shidadala joogtay bax shar soo socota dayran

shagsiba shirixyadiiya kuruskiyo shaal mushawrin qaybiyay ogtaho shaqoolada lala rabay garano shabaqalow dhigahayay arago shukida loo qodahayay dumino shan wiiloo wada dhasho midahoon sheer lagu kala qaybin bay noqono insha allah sharawi iriga iyo duqaaqada laguma jiray ka sheexa wixiina sharaf dilay shilalkay shashabadigataa shirkaysato kuna shamuntaayo jalandhiga taabku kala shubadka duushaan ku yimaad qalboobtamidoshagtiba shirixyadiiya kuruskiyo jaalmayriqda inuu la shuutiyo wiil u sheega naftaa la shuufayo madida sheegani mashaaraqante bilaawaha shalowda uga dhicibay shucubta ku dhaga'an raggediyo soomaaliya shalabta cadowgeedii u showren qaybiyay ogturo shaqoolada lala rabay garano shabaqalow dhigahayay aragu shukiduu qodahaye duminu shawniyo wada dhasho midahoon sheej lagu kala qaybin bay noqono insha allah shirawi iriga iyo duqaaqada laguma jiray kasheexa wixiina sharaf dilay asheexa wixiina sharaf dilay waayahay saaxiibyaal heeskaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal ahinka jidka waalay ummadda u dhexeeya kadaa qashinka ku shubays maxaa kaa galay adimaa ku hoyda walaali miyaadan ogeyn in nebigeenna naxariista nabadgel korkiisa ahaatee uu yidhi iimaanka waa lixdan iyo dhowr laamood ama toddobaatan iyo dhowr laamood kan ugu weynna uu yahay tawxiidka kiisa ugu yarna uu yahay jidka inaad ka qaado dadka wax dhibaaya qof moos ba allaha ka dhige

kooxda al-shabaab ayaa weli waxay ku go'doonsan yihiin in ka badan afar maalmood deegaan u dhexeeya mahaday iyo cali fooldheere ee gobolka shabeelaha dhexe kaasi oo hoostaga degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa ku hareeraysan welina waa ay dagaalamayaan xubnahan al-shabaabka waxaa la sheegay ku dhowaad shan boqol inay gaarayaan inka badan afar maalin ayay go'doonsan yihiin weeraro dhanka cirka ah ama duqeyn dhanka cirka ayaa maalmihii lasoo dhaafay lala beegsanayay xalay iyo saakii aroornimadii u dambeysay dhowr gantaal ayaa lagu dhuftay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaankana dagaalka foolka fool ah ayay la galeen intii ay al-shabaabka dhuumaalaysanaya ee keynta u dhexaysa ee califool dheere iyo magaalada mahaday u dhexayso deegaan la yidhaahdo ciidciidka jaambilow ku sugan waxay dileen dad shacab ah oo halkaasi iyagoo xolo dhaqato ahaa oo marayay waxaa la sheegay weli al-shabaabkaasi inay dhuumaalisanayaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaankuna ay ku hareeraysan yihiin diyaaradaha dagaalka ayaa dul hehaabaya oo tiro dhowr jeera ah gantaalo ku dhuftay saacadii lasoo dhaafay khasaare xoogganna gaarsiiyay haddaba cabdiweli cali axmed wuxuu ka mid yahay saraakiisha ciidanka deegaanka ee macawsleda isagoo ku sugan aagga jiida hore ayaan wax ka weydiiyey weerarka lagu ekeeyey al-shabaab iyo xubnaha dhuumaalaysanaya inta ay la iyo khasaaraha gaaray ee duqeynta ah waxaana uu yiri waa mahadsan tahay eh, raadiyaha kulmiye eh, halka khawaarija a kula dagaalamayno anigoo ka mid ah ciidanka deegaanka ee loo yaqaano macawisleyda iyo ciidamada milatariga soomaaliya oo nakaabaya eh, waa deegaanada hirshabeelo kaas ahaan gobolka shabeellaha dhexe inka udhexeeda magaalada mahaday ama degmada mahaday iyo deegaanka layihahdo califool dheere dul hawda oo udhexeeya an oo la yidhaahdo ciidgeedka jembilow halkaas ayay ku jiraan halkaas baana lagula dagaalamayaa oo maalintii afaraad ay maanta tahay oo ay ka socdaan dagaalo iyo duqeymo isdaba jooga waa gartay marka al-shabaabku dhul noocee ayay ku jiraan ma dhul howda ma dhul godad ay qoteen ma dhul beeraley ah ma dhul buuro ah waa sidee dhulka al-shabaabku ay ku dhuumaalaysanayaan waa mahadsan tahay deegaanka halka ay hawdka waa meel hawda meesha ay ku jiraan nimankaas adag ah waa dalag beereed hawd ku dhex yaala oo kayn ah oo la yaqaano ilaa cadow walba ee soomaaliya u yimaada deegaanadan soo galaba uu geli jiray marka halka ceedreedka jambilow la yidhaahdo waa dhul kayn ah oo lamagalay ah oo iisheeg juq kayn ah oo xirxir ah iyadoo haddana meeshii ay juq tahay oo hawd ay tahay dhulka hoostiisa bay godod sii qoteen gododkii difaacee ayeen ayay ka sameysteen oo godod dhulka hoostiisa halkaas oo ay markii ciidamada deegaanku iyo kuwa milatariguba ay hawdkaas ay galaan mm. keliya madaxa ay ka keenayan iyo qoraga foodiisa marka diyaaradahana waa ay duqeynayaan oo duqeyn waa ku socota ciidamada deegaanku iyo kuwa milatariguba hub ay ku garaacayaan oo howliyayaal baa lagu garaacayaa mm. marka maalintii afaraad hadda ayuu dagaal ku galay oo waana lagu hareereysay oo meel ay bixi karaan malahan lahan hmm. eh, dhanka kale halka uu ku yaala deegaanka califool dheere iyo degmada mahaday waa la garanayaa waa jiinka webiga shabeelle halka ay iska saaran yihiin meel u dhow hiiraan iyo shabeellada dhexe deegaanka la yidhaahdo degmada jalalaqsi deegaanka iji iyo sidoo kale deegaanka califool dheere waxay isku jiraan ku dhawaad toddoba iyo toban kilomitr webiga shabeelle iyo deegaanka califoolleere waxay isku jiraan ilaa iyo saddex iyo labaatan kilomitr mhm. marka saddex iyo labaatan kilomitr bay webiga bari kaga soo tallaabeen waxay imaadeen halka la yidhaahdo reglska jambilow oo keynta ah haddana waxaa ku hareereysan waa ciidanka deegaanka iyo milatariga soomaaliya mhm. waxaa jooga halkan guddoomiyeyaashii degmooyinka mahadda iyo jalalaqsi ciidamadii macawisleyda ee koonfurta gobolka hiiraan oo noo soo gurmaday iyo ciidanka macaawisleyda gobolka shabeelada dhexe ee deegaanada afarta suulo mm. marka oo isgarabsanaya ayaa meesha joogaha soo yeeshee dhulku waa dhul kayn ah halka laga gelaayo oo laga wajahayo furuntaas dagaalna oo kaynta ah waa laba irdoodba laba dariiq oo keliya labada dariiqna ayaga godad uga qoyan yihiin ayagaa difaacyo u saaran yihiin marka waa meel halisteeda le inay galaan ciidan deegaan ah ama ciidan efentry oo lugta ku socda habeen madow ay galaan iyo eh, inay naftooda ahligaan ma ahaane nimankaas horta ma aha niman adduunyo raba waa niman qaldan oo janno beena loo soo sheegay oo gidagoodba ay ku bulogaraansan tahay inay janno u socdaan oo ay dhimanayaan marka godadkaas ilaa iidankiisa waa ka saari doonaa hase yeeshee hadda maalintii afaraad ay maanta tahay xilliga eh, ugu hareereysan yahay dagaalkuna uu ka socdo eh, halka la yidhahdo ciidreedka jembilow oo udhexayna mahada iyo califoo leere waayahay diyaaradaha dagaalku hadda waad ila hadlayso miyay duqeynayaan maxalay bay duqeeyaan masaaki aroortii bay dhacday duqeyntu bal diyaaradaha dagaalka cerka ee duqeyntooda hadad faahfaahin inaga siiso waa mahadsan tahay diyaaraduhu habeenkii ugu horeeyay ayay si wanaagsan loo duqeeyey oo toddoba saalba lagu dhiftay niman ku dhawaad shan boqola waa nimanka meesha ku jira marka kolley dhimasho dhaawac waa qabaan laakiin cadow fara badana weli nool oo ku jira iyo kuwa dhaawacyo ah oo xaraarug ah marka duqeymuhu habeen walba waa ay dhacaan marka maalintiina waa ay dhacaan oo saaka hadda hal gantaal baa lagu riday sidoo kale xalay laba gantaal baa lagu tuuray oo diyaaradu ay ku rideen ciidamada deegaankuna iyo kuwa milatariguna saacad walbayba ku garaacayaan hogeyayaasha oo ay la dul joogaan marka waana ay jabi doonaan ilaahay ciidankiis mhm. haddana waa ay jaban yihiin oo waa niman raashina u imaanaynin iyo meel ay ka cabaan aan haysan eh, dab aan qaacsa karin godka aan kasoo bixi karin oo banaanka kusoo saxaroon karin oo diyaaraday ay dul joogaan marka ilaaha ciidankiis anaku deegaankeenaan joognaa haddii aan nahay reer hirshabeelle ama koonfurta gobolka hiiraan ciidanka deegaanka nooga soo gurmaday amba ciidamada deegaanka ee afarta tuulo Eh, iyo kuwa milatariga soomaaliyaba anagu deegaanadeena joognaa waana dul fadhinaynaa waa ugu geli doonaa ilaah idankiis goorta ay noqoto marka cadowgu hadda xalay habeenkii afaraad bay u heeday maantana waa u maalintii afaraad oo meesha ay ku goodansan yihiin dagaalkuna ku socdo eh, waayahay ciidamadu lugto iyagu eh, maxay u geli laayihiin oo dagaalka si kafool kafool ah al-shabaab ku dhowmaalisanaya loogu tegi laayahay marka doqaanta cerka er-, laga soo gudbo waa mahadsan tahay eh, walaalkay horta markii halka la gelayo maalin walba waa isku daynaa inaan galno afartaa maalin oo maanta ay ugu dambaydo eh, saddexdii maalin aan soo dhaafnay maalin aanan isku dayin inaan galno ma jirto eh, oo aanan la dagaalamin nimanka cadawga ah basiin baan inta qaadana jucda gadaal uga soo bilbilnay deb aan kusoo qabanay markii dibki gadaal aan uga soo qabanay debkii markay arkeen qaaciisa iyo godadkii bay kasoo baxeen markii godadkii ay kasoo aadeen eh, ciidamada deegaankuna difaac bay ugu jireen markii godadka madaxa ay ka keeneen oo banaanka juqda isku dayeen inay soo baxaan dagaal xuluf baa meeshii ka dhacay ilaa iyo todoba xubnood baa kaga dhimatay oo ay jiiteen oo dhufaysadii ay ku jiiteen eh, marka debkiinaba dhulku waa dhul cagaara oo fatahaadu ay soo gashay marka dhibkiibaa dhintay oo qabta waaye halihii batiinku gaara maahan halihii kale marka weli waa ay nool yihiin waana lala dagaalamaa maalin walba saacadan aan kula hadlaayo ciidanku waa ku hareereysan yahay waana la isku dayayaa in la galo laakiin hadda maanta saaka aroortii hore ciidamadu iskumadayin inay galaan Ehm, laakiin saddexdii maalin ayaanu soo dhaafnay maalin aanan gelin masuuqdayna inaan galno marka hmm. saacad walba saacadday noo suurta gasho waa gelaynaa waana geli doonaa waana isku dayaynaa waana wajahaynaa kama baqayno geerigana ma diidayno anunku dhulka anankaa u dhalanay ehm, haddaana laba qofood oo shacababay ay eh, dileen oo juqda hareeraheeda xoololey ah oo xoolo ku ilaashanayay ayay inta xoolo juqda uga goosteen oo ka dhumen ayagoo raadsanaya oon ka filanaynin meesha ayay maalintii hore ku dileen intausan dagaalku bilaaban sidaas oo dagaalku ku bilowday marka mm, wayahay ciidamada deegaanku saacad walba waa gelayaan dhulkan anankaa u dhalanay dhimashadana diidi mayno waana gelaynaa ilaa idankiisa waana geli doonaa waayahay militariga soomaaliya maanta oo ad ila hadlayso ama saacadii lasoo dhaafay wax gurmada oo dheeraada ma ka hesheen militariga soomaaliya waa nala joogaan saraakiil military iyo ciidamo military ah oo waa nala joogaan maalintii koowaad ee dagaalku dhacay ayay noo soo gurmadeen ilaa haddana waana la joogaan waayaa dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa cabdiweli cali axmed sargaal ka tirsan ciidamada deegaanka ee macawisleyda isagoo ku sugan gobolka shabeelaha dhexe deegaan cidciidka lagu magacaabo oo al-shabaab ay ku go-doonsan yihiin islamarkaana ay ku dhuumaaleysanayaan ayuu faahfaahin dheeraada ka bixinayay weerar duqeyn gantaalaha oo lala beegsaday weli al-shabaabku halkaas way ku dhuumaaleysanayaan wayna ku sugan yihiin dhulkaymaah ayay ku jiraan oo la sheegayo in dhufiisyo dhulka hoose ah ay qoteen wixii waraaba kusoo kordho duqeynta iyo weerarada al-shabaabkaasi lagu qaadayo haddii aan la yidhaahdo wararkeena iyo barnaamijyadeena xigaha ayaad faahfaahinta kaga bogan doontaan saaxiibayaal markana haddaan aadno galmudug ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka maanta waxaay ku siisiqayaan deegaano horleh oo dhaca koonfurta gobolka mudug magaalada caad ayay ciidamadu ku siisiqayaan oo ay kaabiga ku hayaan iyagoo maalmihii lasoo dhaafay la wareegay magaalada camaara iyo sidoo kale deegaanka bacad bacadweyne ee gobolka mudug milatariga soomaaliya iyo ciidamada deegaanka hoos garabsanaya ayaa la filayaa ama ay suurtagal tahay in saacadaha soo aadan ay la wareegaan caad iyo deegaano kale iyadoo lagu soo warramayo al-shabaabka ku sugan halkaas inay isaga sii baxeen durbadiiba haddaba cabdulaahi xuseen cabdi caana boore waa taliyaha guutada labaatan iyo toddobaad ee abuudujaan lagu magacaabo ee koonfurta gobolka mudug waxaan wax ka weydiinay howlgalkan iyo halka ciidamada dowladda iminka ay ku sugan yihiin iyo qorshaha maalmaha soo aadan ama saacadaha soo aadan ee suurtagalka dhigi kara in deegaanadaasi lala wareega waxaana uu yiri isagoo uu warramayay wariyahena farxaan maxamed xuseen madaanka awar bixiyo khawaariijta araxanka daran waxyaalaha loo geystay iyo jabka ka raacay iyo howlgallada aaga ka socdo saf badaana howlgalaha mudug ka socdo meel kastoo baktigooda yaalaa lagu sii marayaa ilaa sirga iyo ilaa qorqob ilaa bacadweyn ilaa camaara meel kasta baktigooda daadsanbaa biyaha meydkooda yaalo qoryaha dadka waa iska aruursanayaa mid kasta meel baa loogu tegayaa baktigiisa ayakana aagi dhamaa waa laga saaray ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka isgarabsanayo asi garbasimana u socdo cadowgiina waa laga nadiifiyey aagaas oo dhan insha allah horaana u soconaynaa hadeertaana waa soconaa ilaa sdh ilaa ilaa camalta waa isku xiran yihiin ciidamadana way socdaan oo si socdaan oo hawlgalka ma istaagi doona ilaa la isku furi doono ilaa ceelboor ilaa inta udhaxaysa ilaa xarodheere howlgaladii ugu dambeeyay oo aad ka fuliseen deegaanada koonfurta gobolka mudug ilaa imisaa deegaan aad gacanta ku dhigteen waxaan ku dhignay deegaamo badan ilaa silgo qodqod dacaadweyn camaaro shabeelow wadamo badan baan gacanta ku dhignay ilaa qayacad wadamadan baan gacanta ku dhignay hadeetaana waa soconaa xilligaasaan kula hadlay waa soconaa shabeelow iyo aadan sii dhaafayaa waana cadowgiina waa daawixii oo dee ayakoo ayakoo ayakoo dhumaalay si hawdka kasii badhahayaanoo sii cararayaan waana la daba joogaa lagana hari maayo uh, ilaa guul laga gaaro oo wadanka laga nadiifiyo intaad howlgalka wadeen maxaa khasaaro ah oo ka dhashay idinka xaggiina maxaa idin soo gaaray anaga anaka khasaare ma jiro wax weyn ma jiraan anaka dhaaawacay eh, wax noocaas ahayn ma jiraan eh, si taajika ku dheehan tahay waa nimankaan lala dagaalamayay aysan weligooda arkin eh, saas laadigeed baana khasaaradana yaraysay hadda deegaanada ay kaga harseen al-shabaab ee ka tirsan koonfurta gobolka mudug imisay gaarayaan ma badna ma badna ma badna deegaano yar waay ma badna ma badno wax yar oo gacan ku tirisa waay oo dhuumaalaysa ayakana ay ku joogaan haddii aad soo gebagabaysaan howlgalka ka socda halkaasi oo dagaalka aad kula jirtaan al-shabaab dhankeed u jeesanaysaan ama halkaas aad ku joojinaysaan waxaa noo qorshaysan eh, intii ay ka harsan yihiin eh, soomaaliya eh, shabaab khawaarij aan ka daran inaan istaagin oo markaan aagah nadiifino aan u jeedsano ilaa shabeelooyinka dhaxay ilaa aan u jeedsano ilaa xudur iyo baay basool aan u jeedsano baa noo qorshaysan insha allah ma istaagi doono ilaa aan guul galgaar aan ah gaari doono maxaad ku aragteen deegaanada al-shabaab ay maamuli jireen oo intaasoo sano ay markaasi ay gacanta ku hayaan markaa gacanta ku dhigteen deegaano baaba weeye dadkii shacabka ahaa way ka qaxeen kabitaan aysan rabin oo ay necab yihiin baba tageen oo caradii dhammaa u faarisiiyeen bursan iyo dugdugyo iyo ay ku cayaareen iyo degmooyin ay ku cayaareen oo ay naaqusiyeen baan ku aragnay oo dadkii shacabka ahaa oo dawladda soo dhaweynayo oo meeshay jiraan farta ugu fiiqaayo ay leeyihiin waa kuwaan kula shaqaynayo dad shabaabkii nacab oo khawaarijtii baan ku aragnay deegaanada haddaad gacanta ku dhigteen ee camaara iyo bacadweyn iyo qodqod horey ay dowladda qabatay maxay kaga duwan tahay qabashadan hadda way kaga duwan tahay qabashadii hore waxay ahayd qabasho ayse dowladii ama xukuumadda hore jiday ayse markaas awood sarcaysan siinayn dadka deegaanka iyo ciidanka xooga soomaaliyeed laakiin xukuumadda hadda jidho awood iyo baawur bay siinaysaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka iyo wax qof walba oo la dagaalayo cadowga la dagaalamayo waxay siinaysaa baawur bay siinaysaa awood bay siinaysaa xukuumadda ama dowladda hadda jidhnuur ama xukuumadda hadda jidhaanku ilaah baa waxay la garab taagan tahay oo bartii ay dagaal kugu qabsatay diyaarada kugu soo istaagaysaa dhawaca kaa qaadaysaa rasaasta kugu siinaysaa oo dadka shacabkaah oo deegaanada degan xataa ora gelib yahay oo haday cawamo noqoto iyo haday hub iyo rasaas iyo dhaawac noqoto intaba eh, waa laga gelib taagan yahay dadka deegaanada degan cadow la dagaalamayo cadowga shabaabka arran ah, xatana la shacabka deegaanada aad qabateen maxaad ugu baaqaysaa dowladan maxaa loogu baahan yahay in shacabkaasi ay markaasi ay ula timaado dowladda waxaan ugu baaqayaa shacabka inay guriga degdega u fiiso eh, cawamo ay ka gaarsiiso eh, leyla wadanka ka jiro waxyaalada ay ka gaarsiiso sidii dadka shacabka ah ay cadowga mar dambe ugu soo noqonayo iyakana ay ola dagaalamaan inta dhiman way la dagaalamayaan hadeertaan inta xoogooda saddex meelood markii laba loo qaybiyo waa waxa cadowgaaba necab yihiin qofka farta kugu fiiqaayo iyo qofka ku garab istaagayo weeye halka hartay oo shacabka ah intaa hadii loo sameeyo iyakana way raaci doonaan dowladda iyo wixii shabaab la dagaalamayo way raaci doonaan shacabkana waxaa ugu baaqayaa sababta magaalooyinkeni aad cadowga oga qaxdeen waa nabad dowladda gacanta ku haysaan leeyahay oo maanta guul laga gaaray idinkana guud a ah haysataan deegaanadiina kusoo noqdaan shacabkana leeyahay sida muuqata al-shabaab xoog badan ayaad saarteen oo dhul badan ka qabsateen soo lama dhihi kara awooddii al-shabaab hoos ayay u dhacday way weeqday waa la dhihi karaa ma waa la dhihi shabaab wuu weeqmay shabaab awood shabaab boojidhana lama arko shabaab meesha u dambeysau marayaa waxaan ugu baaqayaa dadka shacabka ah inay dadkaas jaansi haystaan ay qoryaha ka aruursadaan oo meydkooda ay daawacooda ay sii meed garaacaan meelaha yaalyaal waxaa naloo sheegaya hadeertaan xataa weli aana tegin oo hawladka meesha waa hawde eh, dhaawacyadooda iyo meedadkooda cara iska yaalla xataa naloo sheegaya dadka deegaanka eh, qorya ay ka qaadanayaan oo xataa ay sii meed garaacayaan intay tabar waayeen oo meesha iskaga dhaceen marka waxaan u baaqayaa eh, dadka deegaanka ama deegaanada la qabtay degan inay jansi maanta haystaan ka faa'iideystaan shabaab waa weeqmay waayahay saaxiibiyo halkaasi wuxuu ahaa taliyo ka tirsan ciidamada xooga dalka oo faahfaahin dhalada ka bixinaya howlgalka ciidamada dowladdu ay ka wadaan aaga gobolka mudug ee magaalada camaara iyadoo ciidamada dowladdu ay ku sii dhow yihiin magaalada caad iyo deegaano kale oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug weli saaxiibayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal hagaag saaxiibayaal weli barnaamijka ogaal ayaad markana midooda yurub waxay xaqiijiyeen inay hakiyeen maalgelinta xafiiska hay-adda layidhaahdo w f b ee soomaaliya ka howlgashay kadib markii lagu eedeeyey xatooye xoole dadweyne oo la doonayey in dadka tabaaleysan loogu tabaruco guddiga fulinta ee midooda yurub waxay si ku meel gaara ah ay u hakiyeen dhaqaalihii loogu yaboohi jiray xafiiska barnaamijyada cuntada adduunka ee hadda w f b kadib markii la shaaciyey xoog soo daahday oo baaritaan dheer lagu sameeyey taas oo baarayaasha qaramada midoobay loo gudbiyey xogayaha guud ee qaramada midoobay bishii juulaay toddobadeedii ee sanadkan ayaa warbixintan la gudbiyey kadibna waxaa lasoo xaqiijiyey in xubno ka tirsan shaqaalaha w f b ee soomaaliya ay musuqeen oo ay leexsadeen gargaar loogu talagalay dad la gaarsiin lahaa gargaarkan baarayaasha ayaa waxaa la ogaaday in ay xatooyo baahsan iyo si khaldan loo isticmaalay kaalmada looga hortegi lahaa macluusha iyo xaaladaha caafimaad darro midowda yurub waxa ay inka badan toddoba milyan oo dollar ku bixiyeen howlaha hay-adda cuntada adduunka ee w f b ee gudaha soomaaliya sanadkii hore ee laba laakiin toddobadaasi milyan ee midowda yurub ay soomaaliya ay ku bixiyeen sidii loogu talagalay uma aysan gaarin dadka loogu talagalay waxaana midagu uu si kumeel gaara ah imika uu u hakiyey dhammaan dhaqaalihii lagu bixin lahaa hay-addan xuseen jaamac guuleed waxa uu ka mid yahay khubarayaasha arrimaha gargaarka aada u yaqaano waxaa wax laga weydiiyey sida arrintan ay saameyn ugu yeelan karto shacabka soomaaliyeed ee iyagu u baahan gargaarka ee si kumeel gaara ah imika loo hakiyey dhaqaalihii gaari lahaa run ahaantii gargaarkan eh, waxa loogu talagalay dad macaluul ma haysa oo gaaja hayso abaari ku dhacday oo masiiba aafa aafo dajiciya ku dhacday marka aan dhaqaale iyo saameyn magaranaysa xagga dhaqaalaha waa hubaal way dhici kartaa waxaaniga waa emergency waa cunto haddii la joojiyo dad baa dhimanaya dad baa ma dhibaata gaaraysa marka runtii arrin sahlan maaha Ah, run ahaantii horta markaad eegto arrintan imika w f d da ka dhacday arrin imika ku cusub maaha soomaaliya labadii kun iyo tobankii iyo koob iyo tobankii markii macluushu ka jirtay soomaaliya sidan oo kale ayaa lagu eedeeyey xogeeyaha guud ee qaramada midoobay bankiin baa haystay guddi caalamiya ayuu u xil saaray baaris baa la sameeyey waxbaa kasoo baxay arrin cusub maaha macnaha in ma garanaysa suq lagu eedeeyo ama in la leexsado raashinkii gargaarka ahaa dadka macluushu haysato marka ma aha borno mechanism kale ayay ahayd inay eegaan oo aanay macnaha waxan maaha dhismo la dhisayo waxan maaha wax kale mashaariic kale la fulin waa cuntu waa gargaar dad macluule hayso marka in that sense inay ka eegaan ayay ahayd qoladan magaranaysa donaldku markaad eegto arrintani horta dhibaatada ugu weyn waxay ka jirtaa waa saddex geesood dadkii dolarska ayaa maganaysaa meesha marayaan hay-adda w f p daa jirta iyo in hoosta ka fulinaya hawsha oo ama qaybinaya e, raashinka ayaa maganaysaa jira saddexdaa institutionba saddex kala duwan oo procedure ayay leeyihiin marka waxaa meesha ka maqan procedurada kala duwan ciddii ku ordinate gareen lahayd oo dowladda ah ayaa kaalinteedu ay ka maqan tahay oo ma garanaysaa ah, waxaan anigu u arkayaa markaa in donalisku halkay ka joojin lahaayeen deeqda ay siinayaan dadka macaluushu hayso waxay ahayd inay ka fikiraan qaabkii ay dowladda u tayay lahaayeen ama cabacitiga dowladda kor ugu qaadi lahayd si u monitor garayso cunto qaybinta iyo iyo hawshaba ganisa macaaluusha kolley waa wa waa baaris baaris baa la wadaa ilaa hadda qaramada midoobey ama xogeyaha guud ee qaramada midoobey kamuu hadlin natiijada iyo guddi u xil saaray mabaarisay magaranaysa sameynayaan marka la kala ogaado kolley waa la wadayaa waxani waa wax magaranaysa la joojin kar waa light saving dad dhimanaya ayaa la badbaadinaya dad macaluula haysa ayaa la badbaadinaya mashaariic kale oo la fulinaya maaha ahaa waxa wey waa humanitarian emergency weeyaan marka kolley waa la bilaabaya waad ogtahay hadda kahorna u s laftigeedu way joojisay in in in dhaqaalaha ma garanaysaa dadka abaaruhu saameeyeen inay lacagta ay ah, ku bixin jirtay ah, haddana dib baa loo bilaabay e da laftigeedu hadda kahor way dib baa loo bilaabay marka waa wax ma garanaysaa brocessa oo rotiin ah saaxiib halkaasi wuxuu ahaa xuseen jaamac guuleed khabiir ku takhasusay arrimaha gargaarka waxaan wax waxaa waxa laga weydiiyey arrimaha gargaarka ee sida kumeel gaarka ah loo hakeeyey ee hay-adda w f waa w f ay midooda yurub ugu talagaleen ee soomaaliya taas oo la hakeeyey kadib markii la ogaaday in wax isdabamarin lagu sameeyey gargaarka toddoba milyan oo doolar dhan oo sanadkan ama sanadkii laba kun labaiy lasoo dhaafay loogu talagalay in shacab soomaaliyeed oo dhibaateysan la gaarsiiyo markan haddaan baladweyne aadno magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa kusoo kordhaya burcada hubeysan ee xiliyada habeenkii caadaysatay in dhaca iyo dilka ay u geysato shacabka ku sugan magaaladaas ku dhowaada ah, toban qof ayaa dil iyo dhaawac loo geystay toddobaadkii lasoo dhaafay kuwaas oo siyaabo kala duwan loo dilay ciidamo tuutaha dowladda wata iyo sidoo kale burcad kale oo dhar caadiya wadata ayaa la sheegayaa in dadkan ay dhacayaan sidoo kale goobo ganacsi ayaa la boobay oo xaafado ka tirsan magaaladaas iyo bartamaha magaalada waxaa la arkayaa dadka shacabka ah oo iyagu isku ilaalinayaa hub si ay uga digtoonaadaan burcadan ee qalqal gelisay amniga magaaladaas cabduqaadir arbaca wuxuu kamid yahay ganacsatada ku nool magaaladaas waxaan wax ka weydiinay sida ay wax u dhaceen iyo cidda burcada ah waxa ay yihiin iyo khasaaraha intuu dhan yahay todobaadka lasoo dhaafay dhimashadii dhaawac ah waxaanu yidhi eh, bismillaah niga waa dhowahay aadaan umahadsan tahay saciid eh, niga magaalada maalmihii lasoo dhaafay amnigeeda faraho ka baxay xaalada magaalada berweyne darreeda boqol kiiba boqol waa la dhihi karaa ma garata ehm, marka waxawaaye isbuuc hadda lasoo dhaafay iyo maanta la joogo waxawaaye waxaa dhacday dhibaato adag fara badan dhimashaa dhacday dhaawaa dhacay dadaa hantideedii laga boobay dadaa guryaha loogu dhacay dadaa goobahooda ganacsiga loogu galaa hantidii laga dhacay dadaa taleefon laga qaata qaarla dilay la dhaawacay marka waxawaaye magaalada new xaaladeeda walaahi lama qiyaasi karo cidda sidaa sameynaysa markay tahay wallaahi niyu horto magaaladan waa lagu duraa ha noqoto ciidanka hiilan state ha noqoto ciidanka hirshabeelle ha noqoto macmuusley ha noqoto shacabkii magaalada wixii mataqaanaa mooryaanta ahaayo sida banaanba shacab markay meel isugu imaadaan dad badan markay meel isugu imaadaan dad mooryana waa laga helaa dad waxdana waa laga helaa marka nin walba isdhihi kara jaaniska waa ka faa-iidsan kartaa oo qorigiisa gudbigii lasoo qaatay marka waxa waaye lama qiyaasi karo dadka magaalada wax dhacan ka sameynayna lama waxi lama sheegi karo waa dad burcad ah oo mataqaanaa aan heertooda la aqoonin marka nin lama qiyaasi karo sida banaaban maamul marka meesha ka jiraa amnigeeda la sugi karaa marka meesha maamulka ma jiro waxa waaye wax walba hayacdawaa maalmihii lasoo dhaafay dhacdooyinkii dhacay maxaa laga xusi karaa oo halkaasi ka dhaca marka wallaahi niyaho wax badanaa dhacay eh, waxaa laga xusi karaa eh, shalay ugu dambeysay waxaa la dilay macalin dugsi furan oo dugsigiisa usii socdo eh, sida xaqiiqadana dugsigiisa asoo sii galaa taleefon iphone watay nimankaana bajaajay wateen way ka daba imaadeen way dhaafeen iphone inuu wato asina macalinka si la sheego oo ka dhegeysanaya cashir geni oo ka dhegeysanaya taleefka dhegto erafon dhegto u saarnay marka way kusoo laabteen way ka hor imaadeen dhig taleefka waa la dhahay dhigi maa u dhahay sideed baalotay ku rideen sideed baaloota ay kor ugu rideen markuu macalinka ka dhaga adeegay oo taleefkii ku dhaga adeegay halxaba ku dhufteen wadnahay ugu dhufteen macalinka ku dhacay taleefka ka qaateen way carreen maalin saddexaad waxaa dhacday in nin ganacsata ah oo ganacsata magaalo kamida ah fulaankiisa loogu tagay dhar laga gatay laga qiimaystay bacmadow dhar laga buuxsaday bacdii markii la buuxsaday layii lacagta tuur yii ninkaana tuura ninkaana tuura ninkaana tuura way isku dhiidhiibeen lix qofood camal ay ahayn qora way isku dhiidhiibeen ninkii wax maaga soo istaago maaga markuu soo istaagay maagana xabadaa xabadaa garabka looga dhuftay kadibna waa laga cararay waxaa kaleeto dhacday eh, xalay maana habeen hore waxaa dhacday wiil dhalinyaraha oo ciyaal banooniya oo tarjiim meel lagu sheekeysto lagu ciyaal ku caweynaya fadhiya in xabad lagu suuraday taleefon laga qaatay eh, maalin dhagood waxaa dhacday in bajaaj meel eh, bajaaj socota la celiyey meel mugdi loo galay inta la celiyey layiri waxay ahaayeen laga qaatay shacabkii saarnaa iyo dadkii dadkii saarnaa bajaaj ku xiriisnaa iyo ninkii daawalka ahay intaba dhac dareer loo geystay marka niyo isbuuci lasoo dhaafay dhaco aad u batay weliba xataa maalmihii ugu dambeeyay dhaca aada magaalo ugu batay dhacdooyinka marka qaarkood aada noo sheegtay in dad kale loo dilay oo dhaawacay sidoo kale dadka qaar loo geystay ma jiraan cid loo soo qabtay yahow horta magaalada maamul saxa kama jiro niman hirshabel la yidhaha oo magaaladan aan caga badan ku taagnayn oo sida banaabo magaaladan aan roonda ka samayneyn oo saldhigaas saldhiga magaalada keliya isku dhowra ayaa jiro saldhigaasay ku jiraan wax ma qabtaan amni ma sugaan waxay qabana ilaa abuurta malahan marka maanta waxaa la sheegay niman macruus leeyahay in soo qabteen ninkii ninka dilay macalinka shali dilay in lasoo qabtaa maanta la sheegay lana xiray marka asaana karto yii macalinka anaa dilay taleefona ka qaadanay wuu isku adkeeyey waana dilay asaa dhahaybo mafahanti Ah, sida lagu soo qabtayna waxaa la sheegay in bajaajyadii la aqoonsatay bajaajyadii la raadiyey lasoo qabtay layii ninkii ninka dilay sheeg sheegay oo yii ninka ninka dilay hebel waayo gurgiisa aqaana lagu soo qabtay ilaamaha amnigu ma wadaan marka dhaqdhaqaaqa ay uga hortagayaan eh, dhacdooyinka noocaana ah. wallahi saciid waa daranka sheegay magaaladan wax dhaqdhaqaaqa oo amni lagu soo kama jiraan wax laama amniga kama jiraan magaaladan ninka cadowga ah oo quriga wato iyo ninka mataqaana amniga suga ah oo daacadda u socda maba la kala qaaba nin walbaba quri iyo qof waa magaalada dham marka maba kala garan kartee ninkaama iska ilaalisaa ma ninkaana ku gambataa ma ninkaana iska ilaalisaa maba taqaanidba adiga hadda inta kula hadlaayo wallahi nabda kuu sheegeyn waxaan taaganahay waxaan taaganahay bartamaha beledweyne waxaa indhahayga qabanayaan ugu yaraan toban qofood oo qoray waad horteeda waa martay ma ninkii wax dhacaya ma taqaan ma nin macamuus nimankaan shabaab la dagaalama mataqaan ma niman waxay lama yaqaan magaalada amnigeeda wallahi qoraxay ka bacday waayahay saldhiga magaalada ayaa haysta marka saldhigga magaalada niman heshaaa haasto hal cadi wataan dacwooyin ma loo gudbiyo ma gaareen dacwooyin ku aadan dhacdooyinkan dhacaya dacwooyinka hadii la gaarsiiyo taligi taligi taligo isaga duraa tali kaxooyinka taligo isaga qofku soo baxaysa malahan mararka qaar waxaa dhacday hirshabeel niman hirshabeela ah oo tuuta inta iska soo dhiga oo dhar shacab soo qaabta dhinac warsiya soo qaabta ee ayaga ruuxooda dhac geysana jirto sida banaan magaalada qolo guri laguma eeday karo hirshabeel lagu eeday karin macawusyada lagu eeday karin qola kalan lagu eeday karin sababta wixii nin macawuus wato ama surwaal shaati wato oo qori wato oo wax dhaca ciduu yahay mataqaanid marka cid guriga lagu eeday kara ma jirto taa ma xaqiijin karnaa kuwa hirshabelle eh, oo aad sheegtay inay dhaca geystaan balse dhaqdhaqaaqyo ay sameeyaan oo ay kaga hortegayaan amaba ay ku baadigoobayaan raggii eh, lagu dacweeyey oo dacwooyinka ay ka gaareen ma sameeyaan mararka qaar maya maya maya wax dhaqdhaqaaqliya ee hirshabelle magaalada ka samey karta ma jiraan maba ka samaysaba sida banaan qofka ciidanka markuu oo awood leeyahay oo adibilyaal wato oo technica wato oo ciidan diyaarsan oo wato ayuu amni sugi karaa nimankan ayaga amnigooda ubaqaa hadda xaqiiqada kaa hadlo oo saligaas ku waardiiyey waayahay saaxiibayaalkaasi wuxuu mid ka mid a ah ganacsatada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiland waxaan wax ka weydiinay eh, burcad hubeysan oo caadaysatay habeenadii lasoo dhaafay indo sacab adil iyo u geystaan magaaladaas weli waxaad degeysanaysaan waayahay saaxiibayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay isla baraha bulshada lagu hadalhaayey ayaad xubintan ku dhagaysataan wadajir waxaad la socodsiinaya cabdulaahi bootaan xidig iyo luul maxamuud salma ayaana qayb ka ah ee markaana aan ku horumarno dhanka hadalhaynta luuli hadalhaynta ugu horeysa baraha bulshada saacadii lasoo dhaaf waxaa qabsaday muuqaal gabar la arkayay garoonka aadan-cadde iyadoo kasoo degaysa islamarkaana uu dhinac socdo ey eygaas oo ay markaasi dadku eh, siyaabo kala duwan uga falceliyeen islamarkaana baraha bulshada aada u qabsaday iyadoo dadka qaar ay leeyihiin annaga dad islaamaha nahay maxay tahay qofkan xijaaban ee haddana wadataa xayawaankan eyga ah oo inta badan markii la joogo gudaha soomaaliya dadku aad ay isaga ilaaliyaan tan ayaana waxay noqotay markaasi hadalhayn mm-hmm. aad iyo aad dadku ay isula dhex marayeen ee baraha bulshada marka la fiiriyo aad iyo aad cabdulaahiyo haweeneydan ayaa waxay ahayd haweeney maaragtay xijaaban islamarkaan mm-hmm. ay gacanta ku wadatay mm-hmm. dadka soomaaliyeed ayaan marka waxay la yaab ku noqotay uh-huh. in gabar muslimada oo haddana gabar soomaaliyeeda mm-hmm. inay ay rabaayadeysatay haddana ay gacanta ku wadato ee magaalada lasoo gashay oo garoonka diyaaradaha aadencadda iyadoo kasoo degayso islamarkaana qaybta v i b usii gudbayso uh-huh. Uh-huh. dadka soomaaliyeed ayana waxay ku noqotayba wax ay la yaabaan in ay wadato qof soomaaliyeed inuu maaragta ha anaga inaa eygaan ka qabanno uu mm-hmm. suuqa noo raaco oon wadano dhaqanka soomaalida aada uguma jirto dhaqan uma lihiinbo mm-hmm. oo dadka soomaaliyeed waa dad eyga meesha ku arkaan mm-hmm. ka fogaado diinta ayaa naga fogeyso eyga sida la wada ogyaaba waa xaaraan taas ayaa saacadii lasoo dhaafay baraha bulshada waxay ka dhalisay hadalhayn aada u ballaaran waxaana ka hadlay eygaasi sidoo kale gabadhii wadatayba mas ka tirsan gobolka banaadir waxaa ka mid ahaa ururada haweenka oo aada uga falceliyey muuqaalkaas markay arkeen qaateen iyagoo sheegay in aan loo baahnayn waxa gabadhaas eh, yani ka dhex sameynayso dalka islamarkaana eh, dalkan yahay dal islaama ah. aana loo baahnayn dhaqamadan oo kale waxaana inta badan dhaqamadan lagu yaqaanaa reer galbeedka eh, tan ayaana waxaa laleeyahay luuley waxay keeni kartaa ama sawir qaldan ay ka bixin kartaa in gudaha soomaaliya wax walba lala tegi karo ah, maadaama ey haa qofkan uu la soo galay in dhibaatooyin kale u horseedi karo muuqaalkan ee gabadhan baraha bulshada ku bahaysay taasoo dhaqan dooris lagu mm. tilmaami karo in qofka wax uusan dhaqan iyo diin midna u lahayn meen mhm. uu ku dhaqaaqo mhm. aad ayaana looga xumaaday saacdii lasoo dhaafana baraha bulshada ayay qabsatay hadaleynta daalkaas oga tagna markaana dhanka qormooyinka qormada u horeysa dhankeyga haddaan soo qabtana xirfadaha aad badiso ayay ka sheekeynaysaa qormadani qofka dhallinyarada ah waa in uu isu diyaariyaa isagoo xusuusan duruufaha wadanka uu ku nool yahay dhallinyaro badan waxay waxbarashada dhammeeyaan iyagoo aan isu diyaarin hardanka adag ee ka jira nolosha iyagoo waajibkooda kusoo kooba in ay shahaado helaan waxaa habboon in aad badiso xirfadahaada ood mid kasta hubiso oo aad barato maxaa yeelay ma ogid meesha ay fursadda ka imaan doonto weydii macalimiintaada iyo dadka khibradaha leh inta xirfado la xiriirta takhasuskaada midda kale qasab maahan in xirfadahaada oo dhan ay ku kooban yihiin hal takhasus waxaa jira qof jaamici ah laakiin hadda ka shaqaysta xirfad uu ka helay koorso dhowr bilood ah oo uu mar qaatay isaga oo aan wax weyn u arkayn haddii aad shaqo la-aan tahay meeqa xirfadood ayaad si run ah u taqaanaa oo haddii maanta lagugu imtixaano aad isku kalsoon tahay waayo aragnimada waxayna bartay in hadba inta ay xirfadahaadu la eg yihiin ay fursaddaadu la eg tahay inta aad wakhtiga haysato waxyaabo cusub baro xirfad cusub kasbo dadaal alle ma dayaci doono dadaalkaaga tusaale adigoo jaamici ah dhib ma lahan in aad shaqo heerkeeda kula hoysayso aad qabato si aad ugu sugto ti aad ku fiicneed laakiin hubi in aad xirfado leedahay waa yahay salmaay qormada ugu dambayso dhankayga haddii aan soo qabto farqiga u dhexeeya qofka guulaystay iyo kanaan guulaysan ma ahan awoodda mana ahan aqoonta ee waa dadaalka iyo rajada marka aadan hadaf ka lahayn noloshaada waxaad tahay qof bani aadam ah oo dadka ku ciriirinaya oksijiinta ma jiro qof kaa hor istaagi kara himiladaada mana jiro qof guul gaarsiin kara qof kale oo aan waxba qabsan rabin iska dhoola caddee mar weliba hana la murugoon caqabadaha nolosha guushu way dhowdahay maskaxda shaqaynaysa waxay ka fikirtaa sidii ay nafteeda u horumarin lahayd tan lidatana waxay ka fikirtaa dadka kale geli rajo qof kasta oo aad saaxiib la noqotid rajadu waxay xiriirisaa qalbiyada guushu waxay soo raadsataa kuwa dadaalka la imaada marnaba haniyad jebin jebiga farxadda leh iyo xalkuba waxay imaadaan kadib waqtiga adag mar kasta dhibaatooyinka ayaa soo hormara xalkuna waa uu dambeeyaa ma jiro cid kaa hor istaagi karta hamigaaga ee adiga diyaar u noqo inaad ka dhabayso hamigaaga ugu dambeyn qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey weligaa ku fikirin inaadan haysan qof ku caawiya allah ayaa diyaar kuula ah inuu ku caawiyo mar weliba caawin ka wanaagsan tan addoommadiisa guud ahaana qormadan ayaa u dambeysay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada tan iyo kulan dambe sidaasiyo nabadgelyo dhegeystayaal xubintii bandhigga warbaahinta bulshada ayaad maqasheen ee markaana wararka dunida inteeda kale kuwooda ugu waaweyn ayaan aadeyna dagaal ayaa kasoo cosboonaaday xadka kala qeybiya dowladaha armenia iyo azerbajaan gaar ahaan gobolka lagu muransan yahay ee nagorno karabakh azerbajaan ayaa howlgallo ay ku sheegtay inay argagixisada la dagaalamayso waxay ka bilowday gobolka nagorno karabakh waxayna sheegtay inay joogtayn doonto ilaa iyo intaay ka ceebtirayso waxa ay gu yeertay inay yihiin argagixiso ay soo dirtay dowladda armeniya xiisadda koonfurta ayaa waxa ay sii karar qaadanaysay bishii lasoo dhaafay laakiin toddobaadkan gudihiisa ayaa dhacay dagaal toosa azerbaijaan iyo armeniya ayaa dagaal dhex maray ugu dambeyntii saddex sano ka hor waxayna xiligaasi la xaliyey khilaafka eh, lagu muransan yahay ama khilaafka salka ku hayay gobolka nagorno karabakh tan iyo xilligaasi wixii ka dambeeyeen waxaa xasilnayd xaalada gobolka nagorno karabakh ay ku muransan yihiin dowladaha azerbaijaan iyo armenia baku oo ah caasimada azerbaijaan waxa ay bixisay saameynta militari ee armenia ay ku hayso iyada oo sheegtay in sharci darro ay tahay in nagorno karabakh laga haysto oo ay sheegtay in gobol iyadu ay leedahay uu yahay labada dowladood ee armenia azerbaijaan mid midka kale waxa uu sheeganayaa lahaanshaha gobolkan nagorno karabakh baku iyo yarafan ayaa markii u horreysay dagaal galay horaantii sanadkii lasoo dhaafay markii uu ahaa laba kun iyo labaatankii waxaana xilligaasi dhacay khasaare xoogan oo ka dhacay gobolka nagorno karabakh qowmiyadda armeniyaanka ah ayaa waxay ku sugan yihiin gobolka nagorno karabakh waxayna inta badan kasoo jeedaan armenia waxayna doonayaan in madax banaani ka madax banaan labada dowladoodba ay helaan laakiin labada dowladood midba midka kale waxa uu sheeganayaa in isagu uu leeyahay lahanshaha dhulka nagorno karabakh horaantii sanadkii laba kun iyo labaatankii markii dirarta xoogan ay labada dowladood dhex ee azerbaijan iyo armenia waxaa dunida inteeda kale ay u kala safteen labadan dowladood waxaana la xasuustaa in madaxweynaha ee dalka turkiga rajab udayb erdogan uu la saftay dowladda azerbaijan isagoo hub iyo diyaarado siiyey xaaladaas uu cerka iskusii shareertay kadibna dowlado badan oo dunida kamid ah ay u kala safteen labada dhinac ee armenia iyo azerbaijan si kastaba dowladaha mareykanka iyo dowlado kale ayaa ka hadlay xaalada nagorno karabakh ee saacadihii lasoo dhaafay waxaana loogu baaqay labada dhinac in xaalad xasilooniya ay kusoo dabaalaan gobolka lagu muransan yahay ee nagorno karabakh dalka gabon oo ayaa qeyb ahaan waxaa laga joojiyey xubinnimada ururka barwaaqa soranka ah kadib markiikadib markii taliyaasha ciidamada afgembi ay xilka kaga tuureen cali bongo oo ahaa madaxweynihii sida dimuqraadiga ah xilka ugu fadhigay gudaha dalkaasi go-aankan ayaa waxaa soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee barwaaqo sooranka ah oo ka shiray xaalka dalkaasi gabon waxaana qaramada midoobay hoosta ay ka xariiqeen in xubinnimada laga joojiyo hogaamiyaasha ayaa ugu baaqay gabon in la qiimeeyo qiyamka barwaaqa sooranka ah iyo inaan lagu xadgudbin dastuurka u yaala waxay ka codsadeen in dalka gabon uu qabto doorasho lagu kalsoon yahay eh, islamarkaana saraakiisha milatari ee afgembiga kula wareegay ay haystaan muddo laba sano ah kadibna ay doorasho loo madax bannaan yahay ay qabtaan milatariga gaabon ayaa xukunka ka tuuray master cali bongo waxaana kadib eh, lagu dhawaaqay inuu guuleystay doorashada madaxtinimada ee sanadkan laba kun saddex iyo labaatan sarkaal ah, hogaanka ahaa ama qeybka ahaa milatariga dalkaasi master bongo ayaa xukun lagu riidi rabay laakiin dalka ayuu isaga baxsaday ururka barwaaqaha sooranka ah ayaa dunida oo dhan ka kooban waxaanay leeyihiin sharciyo iyo shuruuc u gaar ah ama dowladuhu ay kusoo biri karaan barwaaqa sooranku waa urur ay ku mideysan yihiin dalalka adduunka oo dhan inkastoo ay taariikh ahaan ay ku xiran yihiin boqortooyada ingiriiska haddana waddan kasta oo dunida ka mid a ah ayaa kusoo biri karaa ururka barwaaqa sooranka ra-iisul wasaaraha dalka jabaan ifweymi kisheda ayaa waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu kulamo ama hogaanka ama uu kulamo la qaato hogaamiyaha kuurida waqooyi kim jong un iyadoo tookiyo ay raadinayso wada hadal diblomaasiyadeed iyadoo ay ku jirto xiisad ka dhalatay barnaamijka hubka nukliyeerka ee pyonyangi ay tijaabinayso isaga oo ku celceliyay in natiijo wanaagsan ay noqon karto haddii ay kulmaan jabaan iyo kooriyada waqooyi ay wada hadlaan labadan dowladood ayaa diblomaasi ahaan waxa ay yihiin kuwo xurguf siyaasadeed ay ka dhexayso iyagoo la kala safan mareykanka iyo sidoo kale shiinaha jabaan iyo kooriyada koonfureed ayaa isku xulafo ah waxayna la safan yihiin dowladda mareykanka halka kooriyada waqooyi iyo shiinuhu ay isku garab ay yihiin oo ay iscolaadiyaan labadan dhinac ra-iisul wasaaraha dalka jabaan ayaa waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in la xaliyo wax kaste oo khilaaf keeni kara waxaan uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu kulan la qaato hogaamiyaha kuwarida waqooyi marka loo eego ayuu yidhi aragtida furitaanka waaga cusub waxaan jeclaan lahayn inaan waddo cusub qaadno haddaynu nahnay gobolka dhaca aasiya arintan oo kala jeeday in wadahadal diblomaasiyada toosa ah lala yeelan karo kuwarida waqooyi si kastaba lama oga in labadan mas-uul ay kulan rasmi ay yeelan karaan iyo in kale balse waxaa laga dhursugayaa bilaha soo aadan suurtagalnimada in jabaan iyo kooriyada waqooyi wadahadal ay sameysan karaan jasiiradda eh, waa jasiirad ku taalla koonfurta new zealand ayaa waxaa la sheegay in dhulgariir uu ku dhuftay islamarkaana lagu soo waramayo halkaas in khasaaro uu ka dhashay dhulgariirkan ayaa waxauu ku dhuftay bartamaha jasiiradda subaxnimadii wakhtiga dalkaasi markuu ahaa sagaalkii barqanimo sebtembar labaatankeeda waa maanta oo arbaco ah dhulgariirkan ayaa la sheegay in dhul eh, iskuweer ah oo inka badan afartan iyo shan kilomitr ah oo waqooyiga ka xigta magaalada gardayaal ah ee koonfurta new zealand ee cirifka adduunyada uu ku dhuftay dhulka ayaa ruuxmayay inka badan hal saac inka badan afar iyo afar kun oo qof ayaa lasoo sheegay in eh, dhulgariirkan ay kasii barakaceen dhulgariirka waxaa la sheegay in tiro dad ah ay ku dhinteen laakiin lama hubo ama ma jiro tiro koob rasmi ah welina waxaa la sheegayaa in dhulku uu gelgelinayo ama uu ruxmayo iyada oo saadaasha ama dadka arrimahan ka faalooda ay sheegeen suurtagalnimada in waqooyiga dalkaasi dhulgariirku uu kusii ballaaran karo ugu yaraan soddon iyo labo dhulgariir ayaa waayahay saaxiibayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib oh, waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga basliyaan isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso warkalamaanay waxaa la yidhi khawaariijtu ciyaalkay dirto dulanka caadaystay oo bulshada ciqaabo wax badan cabayay dhiiggeeda inaan layska celin qaar rabo caashaqaa jire eh siyaasiyiintu inay cadow yihiin maanta la cadde ba'ah war nimankana niximaya war dadka maa kala reebtid war maa kala reebtid mayliku jeed ajuuso oblitira obooye oo laku bilaaway naw waarmadayou somalilan maxaad ku haysataa war dalka iyo dadkeennaba dagaal lagu difaacayo dhintuna ammaantaa socdoon duhur istaagayne duulkii nimanka hoosaasi jiray ee dabciga liitay daa'inkay markuu naga wado dibadda loo saaray eh. u darsada shabaabkii amniga diidanaa jiray aryaadhaha meeqaad dhehaysan shaki male inay lama shabaab wada shaqaystaan warbow hadda arrintu shaki waa dhaafto waa caddahaye eh. dadka soshal miidiyaha iyo macajabintooda eh. laeg iyo falowkaadu tahay waa tixgelin weyne odaygii shabaab wuxuu ku dhigay caalamka qiraye isbiga iyo iyo markaan turubka baandheeyey aman komitiga fiiriy iyo sheeko kalamaana af-shabaab layaal baan arkaa soo bannaan baxaye siyaasiga bar lagu xantaa inay cantuugaane bannaankaa ka roon oo isagu macaanad mullaqine intaasaan ku joojinahay ayaan taraarixine war aniguna waa isdheeraynayaae shabaab waxaa la yidhi war dhulbaxada caliga xoogga weyn waad u dhimataaye dhaawaca abguriday dhexba leeyihiine shabaabkuna dhulkay naga hayeen loogu soo dhigay aryaa waaqlo waxaa la yidhi ninkii dhoof ku yimid baa geeridu dhibaysa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war cabdulla waxaa kaloo la yidhi dhulkasow anigu melhi dalkasow anigu melhi war waxaad kalad ka tagtay gumaystaha dhacaya geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa warwar ma haysiina gobolka mudug degaanadii shabaab laga qabtay waa la mari laayahay maydkoodii baa waddooyinka yaalyaal baa layidhi kuwa ay wadareed u sameeyeenna goddeer uma aysa qodina ciidda bisay ku xaareen baa layidhi dabayshii markay timida ka qaadana bannaankay u soo baxeen baa layidhi marka dadka deegaanka waxaan kula talinayaa inay maydadkaa iska aasaan ileen waa waajib diiniye wareedhaha nimankaansi awalaysan iyagu ilmaha dhaline hadday god unfa madaxa u geliyeen waa dadaaleen war kuwa noolay godod u qodaane kuwa dhintimiyaa godod ku leh warbawa guryahoodo dhan baa wada god iyo geedah oo haddana waxaad ileedihiin joodari habeen kuma ladaan jiif allaa qabee jid markii la diidaa dagaal laysku jabiya wareedhaha anigu kuwaas inay jabaan waa jeclaayo waxaa la yidhi lugninkii isjabiya isagaa koley ujiisiye warwarkaan naga dhex gelinina waxaa layidhi gobolka mudug khawaariijta afar meelood ay uga harsan yihiin waxayna kale yihiin duaye iyo dabagalo jawle iyo ris waana isu muuqdaanoo hal maalinaan laysu mari karaa war dumaaya maalin horaa lagu duqeeyo waxba kama joogaane intii kale nadiif ma tahay gobolka mudug warbo gobolka gargududna intay ka joogeen miyaan lagu dhaqaaqin hayay qarsha weeye qalbigu amunaga qarxa wah kuna teediina aryadhaha samigay cabdulana wuxuu yidhi how qawaariijtu waxay qaabaan qandho aan daawa qaadahayn qawaariijtu waxay qaabaan qandho aan daawa qaadahayn nawde xaggee loo marinayaa dawada waranna waxaan maqli jiray bidaar madax gashaa waa waxaan laga bogsoohayn iyadiina waa beenowday oo dad badanaa tima beertay marka dadka bidaar daawo u keenay ma shabaabay daawo u waayeen warniyow dhaqan xuma lagama dawoobo waa loo dhintaa maahane ulmaw shabaabku daawaalayna idinkaan u socon sababtoo ah in la dilaa ku filan buntland baana taqaano soddon baxda maalin qoorta ka gooyeen war kalamaanay reer mudug haddii dagaal xaq elaka jiroon haada koobaadil ema dhaafayang miya sababtoo eh dagaal beeleed oo boor booskaganisamayba ka socda adaadiyoonay aabudaagdhatiyo walina lugooyikaya dadka caadi amaaro ah dagaaljo sii marohay war hatanti wakhtiga wakhtigay helii sababto ahoodhee weli eri doontaana inadeero dagaal wiilal baa nooga ba'ay waana noogu dhimanahayaana wiilse kuma dhashe naga dhaafa baxasha naga daaya haddee inalmaadeereeyo naga daayaiyo ertan fadaasana waalmadayow dagaalkan shabaab koonfur galbeed ka soo horjeedaa war adigaan fahmina maday dagaalbeeleedku ka soo horjeedaya wuxuu ku yidhi wiil baa ku dhintoo dagaal warhoy wiil kuma dhashee dad yaho waalana isdilay wixii aad kala qabtaan intaad wadahadal furtaan aan walaaloobo tashada war madaxweyne ku-xigeenka galmudug calciidoo hadla wuxuu yidhi waa nasiib darra dagaalka beelaha walaalaha oo dariskaa dhex maraya sababtoo ah cadow aan waxba reebaynaa lala diriraya bow labada beeloodba isagaa matelay bow dhex tago war horta labada beelood midii soo dagaalka bilowday mid ay tahayba faraha ku godana laleeyahay waar walla taa odhan jirteen sidan waa naqaannaa sidanna waanu garannaa haday gacantu sidan tahay sirbay ciidhib kuleedahay leedahay warwaaqlo waxaa kaloo la yidhi sas iyo ruq luqadabaa kala saara warwar jira cakaarow imaanna waa la yidhi warba waxaa kaloo layidhi waxaanad filayn iyo fallaariba ka naxsho farbay tego kula xushaa war maanta soomaali dagaal beeleed uma baahnee eh. abwaan hore wuxuu yidhi eh. fallaartii samada looganoo uunku filanayay eh. halka ay ku fool leedaho fooda dhiganayso fidnawadaha waa inay dishaafaalka baas dhigay aryaadhaha mahadkaratay mugaan qudbadiisa dhegansadhay war dhega ku xoog badnidaaniyo ubow ayaa ka duubay aryaa dhega xoog uma baahno nimanku waa jilceen warkiisuna calaacalow ahaayo dheganso muga warkiisa waxa iiga soo baxa suuqa makaaraha xataa inaysan ka qaraabo karin dharcadna inya lagu daadiyo meel kasta loo fadhiyo haddee ilmihi warkiisa ii fasira sidaasay ii sheegeen eebbaagoo aniguna ka mannixin war cabdullow gabdho gurceel joogo caldheere iyo karataay ku gabyey waxay dhaheen haddaan niman hareed weyn la baxay gudiri hiighiigin alla ilahe maryahan ku jirna gabdha kuma jiraan warbow doorashada buntland war kama haysaaniine ninkii daniya habay u cakrayn tahaa la yidhi muddaxeleedkiisiina hadda saddex biloodaa ka dhiman geetimirkii miyaa lagu soo noqonayaa wargooj caddaanuu kama sheekaynaya siciidan mudakoroshiba uduugan baa la yidhi imaaraadka lacag kama keenin siciidow soo bax muku soo bixi diiday wardan asagaa mudakoroshiga ka dagaalami jiraye see dadka uga dhaadhicinaya bow jubbaland safiir bay kenya u magacowday hayehe bashiirow idinkuna ma jambuutiyaad u magacaabi rabtiin waar somalilan safiir baa u jooga etoobiya war galmudug iyo hirshabeelle safaarada ma laha miya iyaya xiriir la leeyihiin waar waa qabiya qoraal war kuwaas anteenadoodu xamar ma dhaafto koonfur galbeedna haddii maday waa baxsaday ayaa ka jawaabahaya aryaadhaha war ma haysiine saddex beri dagaala ah, waxau ka socdaa shabeellada dhexe degmada mahadaay teer meel meelhowda ku go'doonsanaa la yidhi intii la duqay kara waa la duqeeye ciidanka iyo macaawisalayda degaankuna intay ku gurguura kareen waa ku gurguurteen welina waa la raadgoobayaahaa la yidhi laakiin meesha waxaa la yidhi waa meel geeduhu si alla og yahay isaga kor baxeen dhulkuna waa ballaaran yahaa la yidhi hadda lamaba meelay iyo tageenay geed hoosta ka galeenaa la yidhi hadda sida baal xoola kaa cunay in loo raadgoobay maraysaa war cabdulla webiga jiinkiisa nimanka ku dhuumana aryaxaad isu wareerihaysaa samigay cabdulla waa kii yidhi how eh. malay baaduka maagtayoon eh. meelgaariinay la mid yihiin eh. malay baaduka maagtayoon meelgaariinay la mid yihiin war cabdullow badda casmiyay soo gaadheen qurbow nimanku ajabeene waxaan dhihi lahaa shabaabkii hanjabi jiray markay ragiis haleeleen iyagoo haraad qaba hadda way ordahayaan war bashiiroona arkay kabahay ka carareene hawdkaa go'doon looga dhiga habaqlahoodii bad baan galay ee badbaan galay iyo baaxad sooroon kundhada u fadhiiste war waxaa kaloo ay ka maraysaa ibixiyo ibixi iga bixi allahaayow sheekadu badweeye ibixi war kalmaanay warmaysiin waxaa maxkamad la soo saaray gabar qurux badan oo rag badan sigtay ragna laftooda ku waayay hadda shabaab ay aheedaa la yidhi kaaga sii darana rag ajaanib ka ah oo aan la dhalan oo aan qabanay guri la degnayd war waxaan maqli jiray tag sigtay oo ka nabadgalay warqaaday ku baxay baa lagu yidhi war hadda nin gabar qurux badan haddii aad aragtid eh. aad iskaga hubi war ala kulli xaal khayaanada eh. muuqaal kuma xirnee eh. qofkaad la sheekaysanaysa iska hubi naw oo hadday calmatana caashaqa tixgeli war gabadha aabbaheedoo ceelasha degan niman xitaa aan qaraaba la ahayn guri la seexatay oo weliba la degtay oo haddana nolol la wadaagtay oo looga dhigay inay cibaado tahay waa indha adag tahay ninkii u dhowaadaase ka sii indha adag waan waxaan ka maqli jiray lakuukuulaastee mid kale la dhig warwar ma haysiine hogaanka ciidanka xoogga dalka qaar ka mida isbeddela lagu sameeyey ma wixii dhacay ka dambeeye bowraad miyaa soo galay wartaa ciidanka isbeddelku ka yahay warwarkaan haga dhex gelinine taliyahii ciidanka lugtu waa la bedeley taliya ku-xigeenkii militarigana waa la bedeley ragga lagu bedelin waxaa la rajaynaya inay boorka ka jafaan hoosha socota hadday ka jafi waayana koley iyagana waa la bedeli doonaa war wasiirkii gaashaandhigga madaxaana furan ma la bedelay urbow ka rogo mid kale saarbaa bilaabatay waan isagaaba saraakiisha la magacaabay u hambeliyeeyey wada shaqayn wacan miyuu wartaliyaha xooga dalka eh. ma la bedele mataqaanaa sababta loo bedelayo ubow yaa bedelay adiga miyaa hore dahaya war madaxweynihii welima galmudug buu joogaa war safiirka cusub ee midowga yurub soomaaliya u soo magacowday eh. madaxweynuhu furunta uga guddoomay warqadii aqoonsiga war ra-iisul wasaare oo new york jooga eh. xildhibaan ilhaan cumar oo la kulmay war cunaqabataynta hubka ma kala hadlay wadayntan halka afiya ma yidhi hub iyo rasaas baan u baahannahay ma yidhi war war mahaysiina gudoomiya gobolka banaadir caddaan lixiyuu joogaa warbowa degmada ama gobolka banaadir baa ku soo daldheen horta muuse bixi doorashadii ma qabtay waar guddigii komishanka xuquuqlisaanku magacaabay warbowa suuqi wajaala gubtay ma loo gurmaday aaday soomaalaay madow iyo caddaan uunku maamulay midnimiyo waxay doonayaan hiigsi meel kore idinkuna mashquul baad tihiin moog wixii dhacay dalka murugadaad soo badeen dhiigga lagu maaxshay miyi iyo magaalaba wixii mayd isgarab yaallay inta ficil masayrtaan dhibtii kama masowdaane maantana maantana maantana malagii dilila midigtaan ku haynaa joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshadda isbuunyada ee dubay waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii ogaal waad ka dhegeysaneyseen raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho waa inaga intaas mar kale intaan kulmayno saaxiibyaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo ammaano allah mariye jawaabtii cilmiyo qays muxuu jaahilka ogyay ninkii jiirnaxaaya kalgaacayl jidmariye jawaabtii cilmiyo qays muxuu jaahilka ogyay iyo insibaaqire haddii aan jacayl jirin ifka joorad nuurtiyo wanaag laguma joogeen onkod inuu jibaadaa dhulku wuxuu jeclaadaa in xaareedi jiifta dhirtu waxay jeclaataa inuu ubaax ku jarayay noole wuxuu jeclaadaa naftu halkay u jeeda wuxuu jeclaadaa onkudinuu jibaadaa dhulku wuxuu jeclaadaa in xaareedi jiiftaa dhirtu waxay jeclaataa inuu ubaax ku jarayaay noole wuxuu jeclaadaa naftu halkay ujeedaa jaba waxaabu kuu yahay markaa jina u yeedheen jallaygu dhawaaqdeen aanay odhan dhegii jalaaq dhegii jalaaq jalale ajaba ashak ya jalale ya jalale ajaba ashak ya jalale ya jalale jaahilka ogya axdiguu xuseen jiray muliyana ha jabin tirid ilinay u jiifaan maxuu jaahilka ogya way kana ma dhalin jacaylkiidhegu waxay jeclaadaan janna loogu baaqaa indhu waxay jeclaadaan quruxinay ujeedaan hadal waxaad jeclaataa inuu xibin ku joogaa anna waxaan jeclaadaa inaan dhegu waxay jeclaadaan janna loogu baaqaa indhu waxay jeclaadaan qurxinay ujeedaan aadal waxaad jeclaadaa inu xibin ku joogaa anna waxaan jeclaadaa inaan kula jalbeeba jaba waxaabukuu yahay markaa jina u yeedhe jallay buu dhawaaqdee aanay oran dhegi jalaab dhegi jalaab jaalale acabashak ya jaalale ya jaalale acabashak ya jaalale ya jaalale